fudud wey fa yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha inta shardiyatun ayaa la yidhaha macnaha koobaad wey macnaha koowaad shardiyay ku timaadaa fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay in tukfuu haddaad qaridaan ma ladiikii fii suduurikum laabiina ku sugan ow tubduuhu ama aad muujidaan yaclamhu llaahu allah waa ogaana in tukfuu tukfuu waa ficlu shardi waa afcaalu lkhamsa waa ay jasmiday xadfu nuunka calamu jasme u ah tubduna waa ku cadfanta waa jasmisanta yaclamna waa jawaabki marka intaa shardiya ah leeda laba ficila jasmida waa xukmuhaa inta shardiyada xukunkeeda an tajzima waa inay jasmido ficlayni laba ficil laba ficil waa iska baabu taqliibe ficil iyo jumlana waa jasmida marmaray ficil iyo jumlo jasmina waa arki doonaa insha allah laakiin waxa weeyaan asalku waa laba ficil inay jasmido sida win tacuuduu nacuud tacuuduu afcaal kamsa ahayd ficlu shardigii waa la jasmiyey calam jasmiyi waa xadfu nuur nacuudna waa jawaabu shardigii wanaafiyatun waa mid macnihii labaad wey afar macnay ku imaanay inta wanaafiyatu naafiyo wey marka waa shardiyatun fa yuqaalu fiiha waxaa la idhaha shardiyatun a la idhaha wanaafiyatun a la idhaha saasay ugu casanta naafiya la idhaha fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay in cindakum maa cindakum agtiinna kuma sugnaan min suldaanin wax xujo ah bi haadaa suldaan kaasoo bi haadaa calaa haada aladii taquuluuna warka aad ku hadlaydaan ku sugan ma in cindakum maa cindakum agtiinna kuma sugnaan min suldaanin suldaanun intu waa intu waa naafiyo cinda darafkaas ayaa khabar muqadama ah min suldaanin mintuu waasilo suldaanin waa mubtada muakar ah khabarkiina waa cindada darafka muqadamka in cindakumaa cindakum agtiina kuma sugnaa min suldaanin suldaanin xujo suldaankaasoo bihaada bihaada aladii taquuluuna warkaan aad dhahaydan ku sugna bihaada ay calaa haadaa Ah, suldaan ku sugan oo tusaya suldaankaasoo daalun tusaya bihaada calaa haada waxa aad ku hadlaydaan oo daliil u ah wa ahlulcaaliyati qabiilada reer caali waa carabta qabiilo ka mid ah wa ahlulcaaliyati qabiilada reer caali oo qoladaas caaliyada la yidhaahdee najdi wixii ka sarreeya ilaa dhulka tihaamo laga gaaro ma waraa'a maka wa quran bidaahiri madiina tuulooyinkaas iyo magaalooyinkaas dadka degaa yuxmiluunahaa inta naafiyada waxay siiyaan camala lays layse camalkeeda tarfacu lisma wa tansibu lkhabara carabta qayb ka mida ah wey wa ahlu lcaaliyati yuxmiluunahaa way camal siiyaan inta naafiyada camala layse layse camalkeeda ayay siiyaan oo ah tarfacu lisma wa tansibu lkhabara wadalika tusaalihii naxwu qowli bacdihim carabta gobol ka mid a ah hadalkay ku hadleen weeye in axadun maa axadun qof ma ahan khayran mid ka khayr badan min axadin qof ilaa bilcaafiyati balaayo la-aanta maahan waxa aad ku arkayda nicamkan qofka waa qof balaayooyinka alla ka difaacay balaayooyinkii a alla ka difaacay in axadun axaduntu isimku waa rafciday khayranna waa qabarkii waqad ijtamacaa intii shardiyada ahayd iyo naafiyadii waa kulmeen waqad ijtamacaa intii shardiyada ahaa iyo intii naafiyada ahaa waa kulmeen waqad ijtamacaa waqad xaqiiqe ijtamacataa waqad ijtamacataa intii shardiyada ahayd iyo intii naafiyada ahayd xaqiiq ahaan waa kulmeen waqad xaqiiqe ijtamacata intii shardiyadaahe iyo intii naafiyadaaheed waa kulmeen fii qowlihi ilaahay qowlkiisay ku kulmeen tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay wala in zaalataa wallaahi allan ku dhaartay in zaalataa cirka iyo dhulku hadday suulaan in amsakahumaa maa amsakahumaa qabanmaa min axadin axadun axad qabanmaa min bacdihi min bacdi illaah ilaahay ka axad ka dambayda qaba ma wala in zaalataa wallahi in zaalatkaa hadday sulaan cirka iyo dhulka in amsakahumaa maa amsakahumaa ma qabanayo cirkii dhulkii min axadin axadun waa faacilkii amsaka min bacdihi min bacd illaahi ilaahay ka gadaal axad qaba ma marka in zaalataa intaas waa shardiyo in amsaka intaasu waa naafiyo wa mukhafafatun aa la yidhaha waa macnihii saddexaad wa mukhafafatun waa mid la fududeeyey min athaqiilati tii cusleed xaggeeda laga soo fududeeyey fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay wa in kullan dhammaan lamaa kuwii weeye wa in kullan dhammaan lamaa kuwii weeye maada waa mawsuul mushtaraga waxaad ku ridaa alladiina alladiina ku rid wain kullan dhammaan lamaa kuwii weeye layuwafiyannahum uu u oofinayo u oofinayo u oofinaya rabbuka acmaal rabbuka rabbiga acmaashooda u oofinayo marka maadan aladiina ay ku dhaceen maxaa u daliila inay ku dhacayda yaana tusay <laughs> damiirka maasha allah ah, layuwafiyanahum humtaana tusay ah, ilaa qaacidan haysanayey waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat almushtaraka damiiru sila mutamimaan kusoo qaadana fii qiraa'ati man qof qiradiisa aayaddu xaalay ahaatay khafafa fududeeyey ahaqiila waxa weeye inadii saqiiladaha fududeeyey wayaqilu waa yaraada icmaaluhaa la camalsinteeda inta camala ina la siiyo inadii almushadadati oo la shiday haadihi اqiraa'a sida qiraa'adan oo kale ka haadihi اlqiraa'ati sida qiraa'adan oo kale wey waayo wayaqilu waa yaraadaa icmaaluhaa camalsiinteeda macnaha inta mukafafada haada waxaan celeyay inta mukafafada wayaqilu waa yaraadaa icmaaluhaa in mukhafafa la camalsiinteeda camal ina la siiyo inadii almushadadati oo la shiday wadalika camalfalkii kahadi lqira'ati waa qiraa'adan oo kale wa min ihmaalihaa la camal halaynteeda waxaa ka mid a ah in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayhaa lamaa iska dheh shadka ka ilaali lamaa calayhaa dusheeda waxaa ahday xaafidun mid ilaaliya wain waxaa tiraa in kullu nafsin naf dhammaanteed la xaafidu mid ilaaliya calayhaa dusheeda ku sugan fii qiraa'ati man qiraa'adiisa xalay ahaatay aayaddu khafafa fudeeye lamaa wa amaa man qofkii shadada shaday oo lamaa yidhi fahiya intu inta laftiisa xaal ay ahaatee naafiyatun wey waa naafiya isagu markaas naafiya laga dhigaa haddii aad tiraahdo lama in kullu intaas aa naafiye laga dhigaya abuka macnihii afraad wa zaa'idatun zaa'ida weeye fii naxwi fii naxwi qawlika iska dheh adiga hadalkaaga oo kale xaalay ku sugan tahay aad ku qawsho maa in zaydun zayd maahan qaa'imun mid taagan iska zaa'iddo maadaa naafiya iyaduna waa zaa'ido maa in zaydun zayd ma ahan qaa'imun mid taagan wa takufu markaasoo kale maxay shaqo qabataa maada ka horayday camalfalka u diidaa wa takufu ma wa takufu way ka kaafino waa ka reebay intu maada maada alxijaasiyata ee reer xijaas loo nisbeeyey canilcamali camalfalkay ka reebay oo ma camal fali karto maadu mar hadday in ka dambaydo waxayku meel hadday kumaan ma iyo in ka waran qaaciday iska leedahay hod hodba mar mid marba midka dambeeya zaa'ida horta hadday kulmaan ha qaaciday iska leedahay mar hadday kulmaan ma iyo in mar walba midkii dambeeya waa zaa'id maadu hadday horeydo waa waa naafiyo intuna waa zaa'ido maad hadday dambaydo waa zaa'ido intuna waa shardiyo waxaa leedahay waxayku meel ijtamacad ay kulmaan ma iyo wa in fain taqadamad hadday hormarto maadu calaa in ay ka hormarto fahiya maadu fahiya maadu naafiyatun weeye waina zaa'idatun weeye wain taqadamad in hadday hormarto fahiya intu shardiyatun weeye waa maana zaa'idatun weeye naxwu wain maa takhaafana haddaad ka cabsatood ka cabsato min qowmin khiyaanatan fandid ilayhim calaa sawaa si cad ugu tuur heshiis ma jiro iska kay celiya ku dheh ha gaadinin lama gaade muslin waxa weeyaan waa sheegaahe muslim ballanka kama baxo iyadan la ogeyni waayahay athaniyatu sharax alkalimatu kelimada kelimada athaniyatu oo labayda mima kelimaadkii xaal ay ka mid tahay jaa-iyadu waa maagu calaa arbacati awjuhin awjuh afara korkeed ku yimid in way inta almaksuuratu lhamsati hamsadeeda la kasriyey inta alkhafiifatu nuunu nuunteedu ay fududahay fa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha inta shardiyatun aa la idhaha maxay tahay shardiyo macnaheed waa macnaaha shardiyo macnaheedu tacliiqu fusuuli madmuunin madmuuni jumlatin isku idaafee tacliiqu fusuuli madmuuni jumlatin jumlo macnaheeda macnahaasoo xasridiisa waa in la xiro maxaa lagu xidhaa bixusuuli madmuuni jumlatin ukraa jumlo kale macnaheedu inuu soo xasilo jumladan macnaheedu inuu soo xasila waxaa lagu xiraa jumladaas kale macnaheedu inuu soo xasilo jumladan macnaheedu wuxuu ku xidhan yahay jumladaas macnaheedu inuu soo xasilo saasay tustaa wa macnaahaa in shardiyaa macnaheedu tacliiqu xusuuli madmuuni jumlatin jumlo macnaheeda soo xasilidiisa macnaha soo xasridiisa waa in la xidho oo lagu xidho bixusuuli maضmuuni jumlatin ukra jumlo kale macnaheedu in soo maضmuun jumla waa macna jumla jumlada macnaheeda wey wadalika tusaalihiina kalati intii oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan in tukfuu haddaad qaridaanu ilaahay yidhi maladiinkii fii suduurikum laadihiina ku sugan ow tubduuhu ama aad muujidaan yaclamhu llahu alla wa shaygan qofkaanu waa qariyey alla inuu ogaado maxay ku xidhantah inuu qariyay ku xidhanta hadduusan waxba qarin waxbuu qariyey miya alla ogya maya ila ilaahay sida arrinku siduu yuhu uu ogy arrinku si uusan ahayn waxaa u ogaada waa qof jaahila arrinku si uusan ahayn haddaad u fahamto jaahilnimo wey weliba waa jahli murakaba soo ma laakiin arrin walba siduu yuhu alla u ogya qofkaanu hadduu wax qariyo alla muxuu ogya inuu wax qariyey hadduu muujiyan alla muxuu ogyahay inuu muujiyo marka fiiri inuu ilaahay shay qofkan ku ogaado shaygan waa qariyey waxay ku xihan tahay inuu qofku marka hore qariyo ah, markuu qariyo alla wuu ogyahay inuu qariyo inuu muujiyo in alle ogaado qofkan waxaan waa muujiyeyna maxay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay qofka inuu muujiyo ah, waa inuu muujiyo markuu muujiyaan leenaha alla waa ogyahay inuu muujiyo markuu qariyana xaan leenaha alla waa ogyahay inuu qariyo shay walba waa saa ah ila siduu yuhu alla u ogya shaygu waayo marka wuxuu yidhi faxusuulu madmuuni cilmi cilmiga macnihiisa soo xasilidiisa mucallaqun waxaa lagu xidhay bixusuuli madmuuni maa yukfuunahu oo yubduunahu waxa ay muujinayaan ama ay qarinayaan macnahooda inuu soo xasilo saasaa lagu xidhay waa in inta a shardiyatu shardiga loo nisbeeyey xukmuha xukunkeedu binisbati marka loo fiiriyo ila alcamali an tajsima waa inaan jasmido ficlayni laba ficil ficlu shardi iyo jawaab shardi ee taas waa iska qaali fiiri xaashiyada saddex fi lgaalibi waa sida badan wa ilaa faqad tajzimu inay jasmidaan dhici karta ficlan wa jumlatan ficil oo ficlu shardi iyo jumle oo jawaab shardiya naxwu aylamaa tadcu mid alla midkaad ugu yeertaan falahu falilaahi alla waxaa u sugnaaday alasmaa magacyaal alxusna wanaag badan hadda ayantaana maxay jasmiday ficil oo tadcuu ah iyo jumlo oo ah falahu lasmaa alxusna marka ficlu shardiga jasmina iyo jumlo taas waa taas labada ficiloo mudaaricayni laba mudaarica laba ficiloo laba mudaarica ah. waa jasmidaa xaashiyada fiiri ka qawlihi tacaala wain tacuuduu nacud buu ilahay yidhi wain tacuuduu haddaad u laabataa nacuud anaguna waa u laabanayna tacuudu waa afcaal khamsu waa ficlu shardi intaa jasmiday wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni nacuudna waa jawaabu shardi waa ficil saxiixu laakira waxba aysan la xiriirsan wa calaamatu jasmihi asukuunu waxaa lamida ah, in yantahuu yugfar lahum kun liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum yantahuu waa afcaal khamsu وعلاaمة جزم xdف nuuni يغفrna waa jawaaب شharد waa فicل استحلاaq waxba la xariisan وcalاaمaةu جaسمihi السkuن ah mdaaricayni labada ficilo mudaaricayni o maadiyayn ama laba maadi ah xaashiyada fiiri wain cudtum cudnaa fiiri wain cudtum waa ficlu shardi maxalkaa laga jasmina cudna waa jawaab shardi maxalkaa laga jasmina hadii yunus bayla socotay kitaabka juskiisii hore haye cudtum ficilkaas cudtuma intu ma waxay jasmina ficilka iyo faacilka maxalkooda jumlada maxalkeeda mase ficilka keliya hay jasmina eh? ficilka keligiisa maxalkiisa jasmina muu yidhi waa asiibay ahe cudna jawaabu shardiga ma ficilka keliyahay maxalka ka jasminaya mase ficilki faacilka ma ficilka keliya maxalka ka jasminaya mase jumladay maxalka ka jasminay ficilka keliya maxalka jasminaya waa soo qaadan ragan ogeyn in lasoo qaatay mogta waa yahay aw mukhtalifayni fili aw mukhtalifayni waxay noqon karaan ficlu shardiga iyo jawaab shardigu inay iskhilaafsan yihiin hadda xaashiyada fiili xaashiyadu waa fiican faa'iido badan maadiyan fa mudaarican waxay noqon karaan iyagoo iskhilaafsan ficlu shardigiiya maadi ah jawaabu shardigina waa mudaaric fiiri qur-aanka man qof alla qofkii kaana ahaada yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha adduunya ee dhow iyo wasiinata quruxdeeda nuwafi ilayhim oo oofinayna man kaana kaanadaasa ficil shardiga waa ficil maadi maxalkaa laga jasmina jawaab shardigina nuwafi weeye nuwafi nuwafi nuwafi u ahaa waa muctaru aaqib wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilati wahiyalya walkasratu qablaha daliilu calayha markaasoo kale waa markan horay usoo niri wa bacda maadin rafcu kaljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan ina maali markaasoo kale xatafili in la jasmiye jawaabka waajib maaha waaba iska rafci kartaaba qur-aanka hadda isaga suu ku yimid loo akriyo qiraa'a la raaca waa sunna mutabaaca qiraa'adu laakiin luqada waxaa kuu banaan markaasoo kale inaad iska j iska rafcido jawaabka bal waaba xasan aw mudaarican famaadiyan xaashiyadaan ku jirnaa meela socota xaashiyadaan ku jirnaa iyagoo iskhilaafsan ficlu shardiga iyo jawaabu shardigu mar wuxuu noqon karaa ficlu shardigiyaa maadi ah jawaabkiina waa mudaaric aayaddan usoo qaadanay aw mudaarican ficlu shardiga a mudaarica jawaab shardiguna waa maadi ka qawli shaaciri man yakidnii qofkii ihagarsada qofkii ikhiyaano wey ah, dhagar ila yimaado dhagar igula shaqaysta man y man yakidnii qofkii ihagarsada bisayi-in shay xunna igu hagarsado maki ii maleega oo xun kunta niyaho waxaad ahaane ah, kunta ah, ninuu ammaana ninuu ammaana mamduuxii uu la khidaabayey uu kula hadlaa kunta waxaad ahaane minhu qofkaas ihagarsaday hagarsaday ka shajaa laf dhuun gashay oo kale ka shaja aada ahaane ashaja a la yidhaahdaa waxa weeyaan ashaja laf dhuun gasho oo kale bayna xalqii hungurigiisa iyo warwaridda halbowlaha xalay u dhaxay hunguriga iyo halbowlaha laf u dhaxaydaad ku noqon halkaasaad u gele qofkii makri igu hayood aragta man yakidnii yakid waa ficlu shar waa ficil mudaaric waa la jasmiyey ah, jawaab shardigiina kunta i waa ficil maadi ah, man yakidnii qofkii ihagarsada qofkii idhagra bisayi-in shay xunna igu dhagraa kunta miyahu adugu waxaad ahaanay minhu qofkaas xaggiisa ka shaja laf oo kale bayna xalqihim gurigiisa iyo welweli dahalbowla xaalay udhaxayda laftaas laf dhuun gashay aada ku noqone waay ويسمى الأول كتابكan ku laabana subn kitaaban u laabana ويuسمى الأول labada فicil midka horeeya waxaa lagu magacaabaa ويuسamى waxaa lagu magacaabaa الأول فicilka horeeya midaba labada فicil xaalu ka mid yahay شharطana lagu magacaabaa وثاني ka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaaban iyo وjaزاء taas waa macnaha koobaad oo intu ku timaado almacna ثaanي wtaarata mar yuqaalu waxaa la idhaha fiiha inta naafiyatun a la idhaha watadkulu waxay gashaa cala aljumlati ismiya jumle ismiya wadalika tusaalihi kalati waa midii oo kale fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan in cindakum maa cindakum agtiina kuma sugnaan min suldaanin suldaanu xujo bihaadaa suldaankaasoo bihaadaa ay suldaankaasoo daalun tusa bihaadaa alaa haada calaa haada aladii taquluunahu warkan gaala aad ku ku hadlaydaan wey marka waa intii oo naafiyahu jumle gashay cinda waa khabar muqadama darafku suldaanina waa mubtada muakara waa rafcisan yahay maxalka mintu maxalka maan waxaa tidhaahda waa lagu qadaraadha waa lagu qadara maxalka maaha maxalka waa qalab waxaa tidhahda waa lagu qadaraa rafcada maxalka madniga loo isticmaala ee kan waxa weya iraabkiisu waa taqdiiri ila raab saddexuu ahaa lafdi maxali taqdiiri kan waa taqdiiri ee maxali mahan raabkan ah, waa iraab taqdiiriya waa lagu qadanaa minka siladaahaa diiday inuu ka muuqdo ey maa cindakum agtiina gaala kuma sugno min suldaani waxuu jaa wa cala alficliyatina waa gashaa markaadku cadfee wa tadkulu cala aljumlati ismiyati ay gashaa wa cala alficliyatina waa gashaa halkaas ku cadaf wa cala alficliyati jumlo ficliyana waa gashaa ficliyadaasu almaadawiyati ee maadi loo nisbeeyey wadalika tusaalihi kalati waa intii oo kale fii naxwi qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa ku sugan in aradnaa maa aradnaa ulama aanaan jeedin ay yidhaahdeen markaan aadaynay qaanuunka iyo xeeru dhaqanka oo aan kitaabka alle xukunkiisa ka tegaynay in aradnaa maa aradnaa ma aanaan doonin ilaa ixsaanan wanaajin maahane xoogaa ah, dadkan isku soo jiidanayaan tolku kala tegin aan islahayn kitaab dadku labay ahaayeena yidhaahdeen dad labay ahaayeen xeerato iyo xugunsato dadku labadaas ahaa jira yidhah qola xugunsata la yidhaahdo haddaad ili ka jeedo oo kule sharcigana gee shan jaf wa iska qaadaan dad gacan ka goyda sharcigana gee wa kaa goosaa qoladaas waay qolay ahaayeen taabka allay ku dhaqmi jireen yidha qolana xeerataa la dhihi jiray aye iligaad naga jeeda aye ayaydeed ayaydeed abtigeed wiiluu dhala hadda kore adinka iligsoodinkay ka jabsho isla laftu saasay marka waxay dhahan adduunka waa ka dhamaaday inay qoladii xukunsata la dhii qoladii kitaab alle ku dhaqmi jirtay gabor kama harinin gabar gabarta lagama arko waa dhammaadeen inay ibeegsay ulahaayeen ay dhammaadeen kitaabkii alle ku dhamaaday dadka adduunka maanta ku nool waxay waa xeerata iyagiyaa baaqi noqday macnaheedu waa maxay kitaabka alle haddii lagu dhaqmo waa la celgu-aw naxariislaaw wey bal fiiriya hadalka hadalka qofka macnihiisa fahmaya ku hadlaa ma dhici karto in diin u baaqi noqdo dadka yidhaahda diinka islaamka haddii lagu dhaqmo waa la xidhib go-aha eh. afartii nuuc oo culummadu yidhahdaan waa ijmac inuu kaafir yahay ah, qofka yidhahdaa kitaabka alle ummaddan uma suubado in lagu dhaqo waktigana lama jaan qaadi karo iyo technology technolojiyada casriga ama dhaqanka soo jireenka lama jaan qaadi karaa kaafir billahi alcadiim ah in aradnaa ma aradnaa annaga ulama ammaanteedu ma doonin ilaa ixsaanan wanaajin maahane waa intii naafiyada ahayd in aradnaa maa aradnaa aradnaa ficliga faacil in naafiyaha ka hormartay waayo wlmudaariciyati waxay gashaa jumlo ficliya mudaariciya wadalika tusaale kalati waa inta oo kale fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan in yacidu aalimuuna aalimuuntu aalimiintu u ballan qaadi maayaan adigu miyaad ila socoto ma ila socotaa in yacidu aalimuna intaan saw shardiyo maaha yacidu maxaa loo jasmi waayo xadfu xarf ilaa lagu jasmiye ha ninkaas waa ila socda ka war wiilkaas ardada darsiga fahmaydu kamid ah lakin waa sheekaynaya ka war haddaad ila socda waxaas kuma hadashe hadda ardadii o dhan madaxay qabsadeen bal fiir wiilkii wuxuu ku hadlo yaraa wiilkii yaraa fariidkaa oo jawaabi jiray bal maanta wuxuu ka hadla fiiri waana sheekada cashar socda maa la sheekeeya hadda fiiri mid dhegaysa ayaan weydiinaya u fiirso haye baar ii sheeg adiga in yaciddu maxaa loo jasmi waayo <laughs> haye war inti waa naafiyo halkaad jirtaa idinka halkaad iga harteen ma wa ila socotaan miya inta maba aha shardiyeen ilaahay awoodiisa subxaan allah aan yariiska ka rabe rag waaweynanba ila soco waayahay wlmudaariciyati wlmudaariciyati jumlo ficliyaha mudaariciyaana waa gashaa inta naafiyada war in naafiyaan ku jirna ha in saw afar macno kuma timaanto in mid naafiyaan ku jirna markaan ee ila socda casharka la socda wlmudaariciyati jumla ficiliya mudaariciyahay gashaa wadalika tusaale kalatitii oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan in yacidu aalimuuna daalimiintu u ballan qaadi maayaan ka bedelo bacduhum gobolkood u ballan qaadi maayaan bacdan gobolka kale ilaa guruuran kaday u ballan qaadaya soo ma jeedin yacidu waa ficil mudaaric intaan waa naafiyo maba ahan wa xukmuhaa inta naafiyada xukunkeedu alihmaalu waa in la camal haleeyo cinda jumhuuriilcarab carabta badankood agtooda waa inaan la camal siin waa inaan la camal siin weey waa inaan la camal siin saasaad leedahay wa xukmuhaa wa xukmuhaa inta naafiyada xukunkeedu alhinaalu camal halayn weeye cinda jumhuuri lcarab waa ahlu caaliya qabiiladaas reer caaliya la yidhaahdo yumiluunahaa yumiluunaha acmala laga keeno afcala ah yukrimu oo kale weeye yucmiluunahaa inta naafiyada waa camal siiyaan camala layse layse camalkeeday siiyaan oo markaas fa yarfacuuna way ku godaan bihaa inta naafiyadaa alisma isimkay ku godaan wayansibuna waa ku nasbigaan waa ku kordhigaan bihaa inta naafiyada alkhabra khabarka nasran fi nasri hadalka caadiga dhexdiisay ku camal siiyaan wa shicran fi shicri shicirka dhexdiisana waa ku camal siiyaan lxaafidku nasr wadalika tusaalihiina ka qawli bacdin waa carabta hadal ka mid a hadalka yidhaahdeen ama se bacdi inta reer cariyaba celi iyaga laftooda waa carabi wadalika tusaalihii fa nasru nasrigii naxwu qawli bacdihim fanasru nasrigii naxwu qowli bacdihim reer caaliya gobol ka mida hadalkooda oo kale weeye oo uu ku qowlay in axaduna axadun qof ma ahan khayran mid ka khayr badan min axadin qof kale ilaa bilcaafiyati balaayo la-aan oo ilaahay balaayada ka difaacay maahan fa axadun axadun isma wa ismkeedii wa khabaran khabaranna khabaruhaa waa abark wa khayran wey wa khayran ma khadaruhaa waa inta qadarkeedii wa sicru shicirkiina ka qowli shaacir waa shaacirka hadaalkiisa oo uu yidhi in huwa ma huwa ninuu yasaa wuxuu leeyahay cidna ma xukume meesha ka tago meeshii yuusan noo soo fadhin hadduusan wax karine markaasu in huwa ma huwa ninkaasu ma ahan mustawliyan mid u taliya calaa axadin qof ilaa calaa adcafi almajaaniin kuwa waalankan ugu daciifsan un mooye cid kalou hadda u taliyo anugu meel kuma ogiin cid kaluu hadda xukumo meel kuma ogiyi laakiin kuwa waalan laftirkooda kuwa xoolaa marmar soo naxaa xata ma xukumo laakiin emerka alkolisayaalka deeqyada yaalla waxaa kuwaas waa xukumaa in huwa ma huwa ninkaasu ma ahanu yidhi marka fiiri huwadu waa isimkeedii mustawliyan waa qabarkiis camal camalkoosa fiiri in huwa ninkaasu ma ahan mustawliyan mid u taliyo wilaaye ku leh calaa axadin qofna meel iskaga gambayaa naftiisii naflacaari yahay cid uu u tali adiga goormunkuu soo gaaro amnigaaga suga asaga tiisii meeluu la eedala e eh. in huwa maa huwa macha ninkaasu mustawriya mid u taliya calaa axadin qofna ilaa calaa adcafi almajaaniin kuwa waalankan ugu daciifsan oo kaliyuhu u taliya aha saasuu leeyahy fahuwa huwa ismuhaa waa isimkeedii wa mustawriyanna khabaruhaa waa khabarkeedii wey وqad اجtamacaa waa kulmeen in shardiyaa iyo in nafyaa waqad ijtamacataa wey meeshaas waqad ijtamacataa labadu in waa kulmeen muanasnima ku jirta meeshe waqad ijtamacataa labadii in waa kulmeen ey in ashardiyatu aa kulmeen may usocotaa ey in shardiyatu maxaa lagu goday in ashardiyatu wixii lagu godaa lagaa rabaa ashardiyatu intaa laga sifeeyey intana xaa lagu rafciyey ya tartiibu kuye ijtamaca khayr allaha ku saas ma tirahdida waa yahay inta waa rafcisan tahay maxaa yale waxay fasiraydaa ta ta alifta alifta oo faacilkaa aliftay fasiraydaa marka waa rafcisanta wixii laga sifeeyena saasay u rafcisanya waqad ijtamacataa way kulmeen ey in ashartiyatu iyo wa in anaafiyatu fii qowlihi tacala ayay ku kulmeen wala in zaalataa wallaahi allan ku dhaartay in zaalataa cirkii dhulkii hadday suudhaan in amsakahumaa maa amsakahumaa inuusan qabanayn min axadin qofna min axadin axadun qofna min bacdihi min bacdi illaah allah ka gadaa fa in in inta addaakilatu gashay فإن انت الداخلة تقشي على زالتا شرطية شرطية وإيه وإن إن انت الداخلة تقشي على أمسكهما نافية وإيه معنيه صدحات ويقال وحلنا فيها انت تارة مر مخففة ومثل جسو فوزي من الثقيلة في عسلان وذلك تصاله إن مخففة كالتي تيو كلوه في نحو قوله تعالى فسقا وإن كلا لنا ليوفينهم وإن كلا وإن كلا وإن كلا دمان وإن كلا دمان لنا كوي وي آه كوي وي لا يوفينهم ربك أعمالهم ربك وأوفين أعماشهم marka intu waa camal fale camala in lay camal fale kulan waa isimkeedii maaduna waa khabarkeedii laamtana waaba layska gelay waa laam ibtidaa soo ma jeedid la yuwafiyanna yuwafiyanna laamtu waa muwadiatun lijawaabi اlqasama la yidhahdaa yuwafiyanna waa ficil mudaaric hum waa mafcuul bihi muqadam ah rabbuna waa faacilki rabbuna waa fii qiraa'ati man qiraa'adiisa aayaddu xaaladda ay ku sugan tahay khafafa fududeeyey ahaqiilata tii la cusleeyey wa huwa midka fududeeye wahuwa manka hadda fiiri huwada waa mufrad alxarami alxaramiyani waa khabarkii huwadun waa mubtadi sababtoo ah waxaa iskhilaafay marjica lafdigiisa iyo khabarka marka kaad rabta ku mudaabaqee wa huwa manka dheh hadday iskhilaafaan damiirka marjiciisa iyo khabarkiisu kaa rabtaa lagu mutaabakeeya wahumana waa dhihi karnaa wahuwana waa dhihi karnaa mar hadduu iskhilaafo damiirka marjiciisa ma qaadan horta marna haye axmed kaa ku qaadan fiqiga dhexdiisaan axmedas ku qaadanay ka warrabas fiqiga dhex bartankiisaan ku qaadanay ya aa laga hadlaya laakin waa qaacidu waxa weeye inay iskhilaafaan damiirka marjiciisa iyo khabarkiisa ah, ah. meela joogtaba adiga faa'iido aruurso ha ku badbaadee wa huwa manka dhe alxaramiyaani waa labada xaramka loo nisbeeyey waa naafic iyo ibnu kasiir oo xaramka madiine iyo xaramka maka loo kala nisbeeyey iyo wa abubakr wayaqilu waa yaraana icmaaluhaa inta la camalsiinteedo camala ina la siiyo inada almushadadati la jiray oo min nasbi ismi isimka in la nasbiyo ah camalku wa rafci lkhabari khabarkoo la rafciyo wadalika tusaalihii ka hadihi lqira'ati waa qira'adan oo kale fa kulan kulan ismuha waa isimkeedii wamaa bacdahu waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya oo ah maadana khabaruha waa khabarkeedii min wuruudi ihmaalihaa wa min wuruudi ihmaalihaa intii la camal halaynteeda soo arooridda uu soo arooray waxaa ka mid a ah qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana in kullu nafsin naf dhammaanteed la calayhaa lamaa calayhaa la calayhaa maada waa iska silo lamaa lamaa calayhaa dhe lamaa calayhaa la calayhaa nafta korkeeda waxaa ahaday xaafidu mid ilaaliya inta waa la camal haleeyay kullu nafsin kullu waa mubtade nafsi waa mudaafu ilayhi laamta laam ibtidaa weeye waaba laamtii la geli jiray haddii haddii laba shardi la helo gelid waaba waajiba ah markaas oo kale marka la camal haleeyo macnuhuna uusan daahir ahayn waa waajib in la geliyo marka laamulibtidaa la yidhaah la lamaa calayha la calayhaa waxaa nafta korkeeda ahaaday xaafidun mid ilaaliya fiiri xaashiyada meesha uu ka qabtay raqamka koobaad raqam waaxidka fiiri wuxuu ku yidhi idaa ulqiya marka idaa ulqiya marka la camal haleeyo inta jaaza waxaa banaan an yaliyahaa inta inay la xidhiirsadaan alasmaau asmaal alasmaau asmaa walafcaalu afcaal walaa yalihaa lamana xidhiirsadaan min alafcaali afcaasha xaggeeda ila nawaasiqu afcaasha nawaasiq la yidhaha la xidhiirsata naxwu wain yakaadu ladiina kuwii waxay ku sigteen kafaru gaaloobeen layusliquunaka inay ku legdaan biabsaarihim ishoo indhahooda ay kugu legdaan isha inay kula tuuraan ay ku sigteen say kuu fiirinayaan hadda fiiri wain yakaadu waa intiio lacamal haleey haddana aayad kale wain kaanat meeshaan fiiri wain kaanat lak wain kaanat lakabiiratan ilaa cala alkhaashiciina aayaddii uu rabay inuu istishaagsado iyo aayad kale iskaga ekaaday wuxuu rabi lahaa inuu istishaagsado wain kan lakin ilaa cala aladiina hada allahu aayaddaasuu rabaa aayaddaasuu rabaa marka waxaad ku qorataa wain kaanat wain kaanat ay tawliyatu ila alkacba in kacbada xaggeeda laysku soo jeediyo o la yidhaha kacbada xaggeeda ha loo tukada laga hadlaya saykhuyusuf boggeeda wey soo jeedin marka waa in kaanat itawliya jeedinta oo xaggaas kacbada laysku soo jeediyo waxay ahaatay lakabiiratan mid ku weyn ilaa cala aladiina wey ilaa maaha ilaa cala alkhaashiciina ilaa cala alkhaashiciina ayada waa alcalankaay inteeda oo taas waxay ahayd wain wain wain wain wainahaa lakabiiratu wainahaa waaba sheeganta miya taas wainahaaba wey taas in isinkeedii waaba la xiriiraabaa wainaha lakabiiratu ilaa calaqad salaada laga hadlayo taas isimkeedu waaba la xiriiraahe ilaa cala aladiina waay midda uu daliisho raba ilaa cala aladiina hada allahu waay marka ku qoro ilaa calaada alkhaashiciina meeshaan maaha alkhaashiciina aayad kale eh ee tan waxa wey ilaa cala aladiina hada allahu waay aayadaas horba an waa lacanaha leeyahy kaanat waxay ahaatay jeedinta oo xagga kacbada laysku jeediyaa lakabiiratan mid weyn ilaa cala aladiina dadkii maahane hadallahu alla uu hanuuniy dadka alla hanuuniye amarka alla qaadashiis waa la fudud laakiin dadkii kale war hadda fiiriya hadda haddaan xagga kacbada u jeesano salaadaydii hore al muran la soo istaagay ha awtaan baytulmaqdis u tukan jirna ayni ah, ha ugu jir adiga adoon ma tihido meesha u jeesa lagu yidhaa isku jeeso walilaahi almashriqu walmaqrib ah mashrig maqrib adiga maa iskale allaaleh meeshii lagu jeediy ad ujeestay adugu waina dunuka dhan aayad kale ayadon lacamal siin waina dunuka waina dunuka waxaan kuu malaynaynaa ha la min alkaadibiina waa nadara naadiru noqdeen inuu naasik naasik waxaan ahayn inuu la xariirsado ficil aan naasikhayn waa naadir ka qawli shaaciri shallad yamiinuka gacantaadu ha qallasho in qatalta waxaad dishay la musliman khallad ha ku degto calayka korkaaga cuquubat lmutacamidi qofka qof muumina kas u dila shantii ciqaab oo ilaah u ballanqaaday dushaada ha ku degto shallad ha qallaso yamiinuka gacantaada in qatalta waxaad dishay waa in mukafaf min ahaqiila in qatalta waxaad dishay la muslima muslimaad dishay xallad ha ku degto calayka dushaada cuquubat lmutacamidi cuquubat lqaatil almutacamid qofka qof muumina camdi u dila cuquubadii alla u yabo ahay suuratu nisaa shanta aheed alla hakugu dejiyo ah. waman yaqtul mu'minan mutacamida wey fajazaau jahannama khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima so uma jeedid waayahay waayahay ka socda marka haddii la camal haleeyo asmaana waa ka dabamartaa afcaalna waa ka dabamartaa laakiin afcaashu sida qaalibka maxay noqotaa nawaasib ka socda wa min wuruudi ihmaaliha camal haleynteeda soo aroorteeda waxaa ka mid a ah qawluhu tacaala in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayhaa la calayhaa dusheeda waxaaday xaafidun mid ilaaliya fii qiraa'ati man qiraa'adiisa xaalay ku sugan tahay khafafa fududeeye lama hadhihin khafafa fududeeye lama lama la fududay kara tashadid waxaa tiraa midaas dhan kii fudeeyey ee hadhihin khafafa lama lama lama fududay saa loo fududay lama ala fududay karaa midkii lamaa fudeeyey wahuwa manka wahuwa manka fudeeyey naafic wabnu kasiir wa abu camrin walkisaa-iyu wa khalaf wa yacquub weeye wa kulu nafsin mubtada wa mudaafu ilayhi weye kulludan waa mubtade nafsina waa mudaafu ilayhi وجملة لما عليها حافظ حافظنا مبتدا مؤخر عليها كمشوك وخبر مقدمة لامت ولا من ابتداء ما هو صلة وجملة لما عليها حافظ ما خبره وي وما ما هو صلة ويكي آه فير ماشاس ماشا لامتي وكتي مدك لامتي وسيشيغني لما ما هو شيء ما هو صلة ويكي أول لامتي كجبتيني فير حاشية walaamu laamta laamta almuttasilatu la xiriirta bihaa maada faariqatu waa laamta kala saarta bayna in almukhafafati wa in annafiya intaan ma mukhafafan ka macneeyaa oo hadalku waa muhbat mase naafiyan ka macneeyaa oo hadalku waa manfi laamta ku kala gara laheed buul ah, faa'iido weyn kuugu fadhida ah, hadalka ma la anfina mase waa la sugaa waaba laamtaad ku kala garanaysaba soo ma jeedid yuta waa lala yimaadaa bihaa laamtaas luzuuman waajibnima loola yimaada in uhmila haddii la camal haleeyo in walam yadhar ilmacnaa macnuhuna usan muuqan waa laba shardi soo maha labadaa shardi marka la lala yimaadaa وkففت إنا فطل العمل وتلزم اللام إdا ma تهmل ina maal alفyaa lagu tagaaya soma jeedi waayo waxaa tidhaahdaa وهاترا هذا وما مانا صلاتون سلوي والتقدير تقديرته waxay tahay in kullu nafsin lafdamaanteed la عليها في ها maadu waa sila waa kii ku yidhi عليها دوشيده waxaa ku sugan xaafidu mid ilaaliya wa ama man shaddada ama qofkii shaday lama wa huwa kan shaday abu ja'far iyo ibn amir iyo waasim iyo xamsa weeye fahiya ay intu indahu akti sahab ay ahati nafiyatu lama la qalaba shadeen waxa way intu waa nafiyo walama marka hal kelimo weeye ma ahan lam iyo ma la isku xiriiriye ma waa lama hal kelimo isku ta markaas dhimayda lamtiin aw ولما لمانا إيجابية وي وصمرتي على لغة هذيل حالي كسوغانتا وفي استثنائية هذوي آه وقوكوري ولما لمانا إيجابية وي على لغة هذيل حال أي كسوغانتا بمعنى إلا حال أي أهاتي والتقدير وحوي ما كل نفس نفس دمانتد معها إلا حدي بجل تنفو عليها الجوشة وحا كسوغان حافظ مثل إلالية ويقال وحلنا فيها انت تارة مرنا زائدة زائدة ليلة لتقوية الكلام كلامك زائدة بأسول لتقوية الكلام كلامك حوجنتي سوسونات إيا والتوكيد هذه زائدة لغيري معنيه خاص كاهي توسي مايدة معنى عامو التوكيد توسي وي ايه معنى مالي ماها قرآن كان يكون بيتي روحا معنى لهاي hadday zaa'idataasay gashaa qur-aankana waa laga ilaaliyaa zaa'idada waa tan silo iyo waa naga dhahayna silo iyo aan leenahay silo aan leenahay waaya silo maxaa kaloo la yidhaha qur-aanka ninka yihi muqxama qur-aanka la yidhaha fartaa taago xarafka magacyadiisa ah, wa saxo waa shan ah, laaqi waa la yidhaha muqxam waa la yidhaha zaaidna waa la yidhaha silana waa la yidhaha tawkiidna waa la yidhaha qur-aanka marka labaan u isticmaalayna sila iyo tawkiid wa yuqaalu waxaa la yidhaha wa waxaa la yidhaha fiihaa inta taaratan mal zaa'idatun زaa'dadaasoo لتqوiyaة الكلاami ama زaaئdaة ayaa la yidhaahdaa لتqوiyaة الكلاami kalaamka la xoojintiisa xaalay usugnaatay زaa'da la jeeda caalam ka dhig mid gaara ka dhig ka xaale زaa'dadaasoo لتaqوiyaة الكلاami usugnaata arabta ka sife waayo لتqوiyaة الكلاami xaal ay usugnaatay kalaamka la xoojintiisa وatwkiid adkayntiisa واlqaalibu sida badan an taqaca waa inay dhacdo baعda ma naفiya intaa زaa'dadaa فيه انت زائده ما نفيه كذا كده على صيغه بلان وذلك تصالحنا كلتي وانت او كله في نحو قولك كسران اسكبه هذا كاغو كله او ku qawsho ma in zayd zayd ma ahan qayn mitaagan ma in zayd zayd ma ahan ma ahan ta waxa faa'iideynaya nafiga waa maada intu way iska zaa'ido watakufu maxay qabataa maada naafiya xijaaziyahay camalfalka u diida maada ka horayda nafi xijaasiya hadday ahayd camalfalkay u diideen waxaa tidhaa watakufu way ka reebtaa ma maada alxijaasiyata oo reer xijaas loo nisbeeyey canilcamali camalfalkay ka reebtaa filmubtadayi ay ku camalfashay walkhabari ah, ilamaan naafiya xijaasiya waxay ku camalfan jirta mubtadiya qabar waa ay u diiddaa in hadday ka dabamarto ma in haddii la yidhaah maadu ma camal fali karto wadaalika tusaalihii ka qowlihi waa shaacir qowlkiisoo kale oo uu yidhi famaa in dibunaa annaga shanigayaga iyo caadadayadu ma ahan famaa in dibunaa shanigayaga iyo caadadayadu ma ahan jubnu fulaynimo ma ahan walaakin qudirad manaayaana walaakin qudirad waa la qadaray manaayaana geeriyaalkayaga inaan dhimanno aa la qadaray iyo wa dawlatu aakhariina qolo kale inaan adkaato dawladdu waa wareeg ah watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waa wareejinayna way maalin muslimkii adkaana maalina gaal famaa indibunaa famaa indibunaa shanigayn dibigu waa alcaadatu waa shani arrinka yagu ma ahan annaga namada taqaanide shaniga yagu ma ahan ma ahan inaan carabniyo famaa indibunaa shaniga yagu ma ahan jubnun fulaynimo ma aha walaakin qudirad waa la qadaray manaayaa geeriyaalkayagaa la qadaray iyo wa dawlatu aakhariina dad kale inay adkaadaan qadaraa dhacay waaya maxalshaahidku waxay tahay intaas wey intaas hadda ma camal falaydo eh, waxaan rabaa intaasu camalfalki waxay u diiday maada ka horeyso maada ka horeyda camal falayno jubnun waa tan la yidhi sooma jeedid dibunaa waa mutadi jubnun oo khabar marka maadu waa camal fali weyday jubnan ala dhiila bay camal waxaytu meel alla meesha ijtamacad ay kulmaan ma iyo wail labadaas hadday kulmaan waxaad firidaa midda hormartay mar walba midda dambaydaa zaa'ida fain taqadamat maadu hadday ka hormarto calaa in fahiya ay maadu naafiyatun weeye wain inna zaa'idatun weeye naxwu wadalika tusaale naxwi maa taqadama wixii soo hormaro kale way fi lmisaali misaalka ku soo hormaray misaalka wuxuu ahaa maa in zaydun qaa'ima iyo wlbeyti beytka muxuu ahaa famaa intibunaa jubnu walaakin wain taqadamad in hadday ka hormarto calaa maa fahiya ay intii shardiyatu weeye wa maana maana zaa'idatu weeye wadalika tusaalihi naxwu waimaa takhaafanna nabiga subanow haddaad ka cabsatood ka cabsato min qowmin qole xaggeed xaal ay ka ahaatay khiyaanatun khiyaano haddaad ka cabsato fandil ilayhim heshiiska idinka dhexeeyey u tuur ah, waxaad tidhaa waxaad tidhi nimanka heshiiska waa ka bixi rabaan calaamadaad ku arag awalna gaalada heshiiska idin kala dhexeeyey hadhiin hadday ka baxaan annaga waa ka baxaaho ha gaadine waxaad tidhaa heshiis nagama dhexeeya gaalo ogaada ah, wax heshiisku nagama dhexeeyo haddaba ogaada ah, yaan idin gaadi maanta kadib haddaad aragtaan waa inoo dagaal saas dhow wa imaa takaafana min qawmin halkaan ka xaalayna khiyaanatan khiyaanatan soo nakira maa saa wax looga xaalayna idaa taqadama nactu nakirati uqriba xaala maha wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed